degmada waxay ku meelihii iga horeysay oo jidka aan alxamdulilah ilahi subxana watacaala roobka markaas iyada hoobku aada u fara haddana dhulka dhammaan waxaa la joogaa kolay roob la joogaa sidii la rabana ma garan waa tahay bal maanta ruuubku ay ka eh, da-een ka midab wallaahi nawaaxigan galdudan roob fiican baa ka daay oo balaaran wuxuu ka jiraa dhanka farxumaha inta badan wuxuu ka jiraa dhankan waqooyiga wuxuu ka jiraa dhankan gaalkacayo dhankeeda eeri xarabtaa leh oo kasoo ridan dooradas kasoo ridan ilaa iyo busaa marka daniyo waxaa jibaa iyadu aan rababka marka aynu kasoo soo gudubno ma jibaa wax khasaarooyina ay geysteen rababkaasi ka daay deegaanada oh, waa garana gudoomiye arrimo waxaa jira muddooyinka ugu dambeeya ka taagnaa beesha bursaalax oo hoos maada degmada gundugud oo ku aadan dhanka maamulka bal arrimahaasi maxaa nooga beri ka dhaayada waxaa jira gudoomiye arrimo ka taagan ama dhanka maamulka ah oo ka jira beesha bursaalax oo hoos maada degmada goldowra arrimahaas ayaga maxaa looga berin kadaa horta arrimo ka taagan ama problem aan ognahay beesha goldowra ka jira ma jiraan marka laga reebo si inay moodid wada shaqayn la-aanta maamulka gobolka iyo maamulka degmada goldowra khilaas ku kala dhex jira marka laga reebo taas oo aan oran karno raanta guud ee degmada waxaad moodaa khilaafkaasi sabab ka yahay laakiin markaad usoo laabtataa aan kasoo gudbo waxaan oran lahaa ma jirto hadda ama dhibaato anaga aan ognahay oo ka jirta beesha basaalaha oo ah dagaaladii gudi labaad degmada galgaduud waxaa jirtay bishii lixaad sanadkiina ka dhamaaday in la rabay in maamulkii maamulkada la xoojiyo maamulna loo dhiso eh, beesha ah, busaalax eh, ismada busaalax oo degmada galbedeed ah ayaa codsaday inay iyagu keenayaan cidda rankaas xagi eh, lahayd marka muddada dheer waxaa la sugayay inay ka soo baxdo guddiyo la qabtay qabno oo adigu hadda aad og tahay waxaa hadda go-aan lagu wada gaaray odayaasha iyo maamulka degmadu taas ay sameynayeen ay ku gaareen in la dhiso maamulka beesha bursaala maaha kosa la dooranayo haddii maamulka loo daayana degmada galgaduud waa inuu cid u magacaabo haddii hana bulshada inay xor u tahay inay iyada keensato cidda matalaysa annaguna raalli uga noqono guud ahaan degmadu sidaas maamulka degmada uu ku ansixiyo haddii hadna in golaha deegaanku ay iyagu guddigiisa maamulka u qabto maamulka markaa uu guddi ku qabto markuu qabto ka kabacdina ciddii guddigaas hela la dhiso lagala farxeeyo guud ahaan sida degmada u wada shaqeyn lahayd waa tahay gudoomiye waxaad ka shardamaseen in khilaaf jiro khilaafkaasi ma wuxuu ka dhexeeya idinka iyo maamulka beesha mise maamulka gobolkii oo ka dhexeeya kan degmada bal halka inoo kala cadeen ma ogid wax khilaafa ah oo ka dhexeeya maamulka beesha iyo degmada galbeed maamulkeeda laakiin waxaan ogahay keliya inaan wada shaqayn jirin intaas qaaday eh, oo keeni waaye inay jiro wallaahi mar raba haddeer inaan faahfaahiyo wax arrimaha gudaha horyaala mar raba inaan idaacada hadda kaga hadla arrimahayda waa tahay haatan bursaalaha waxaa ku sugan maamulka gobolka hogaaminaya guddoomiyaha gobolka mugdi iyo sidoo kaleeto saraakiil ciidan ma las oran karaa kadib markaad xallin weydeen idinku amulihii degmada goldhaba iyo deegaanada hoos yimaada waxaa arrinta noqotay qasab inay galaan maamulka gobolka maya ah. barnaamij guuldaraysan barnaamijka isagaa dhismaheeda waxaa iskala daldalsaa doorashadaas yaa sameynaya maamulkaas in lagu fadaadiyo waasa gudomiy anagu waxaynu xog ku haynaa in maamulka ay mas-uuliyiinta gobolka ugu sarreysay halkan u yimaadeen in maamul ay meesha hesho arrintaasina oo ilaayo galabta loo joogay berina la gudageli doono marka idinka xogtaas muhiim ahayn anaga xogtaanu hayno waxa weye in la dhiso beesha butsaalax maamulkeedii waanan imaan doonaa insha allahu maxriib waxaanu ka ballansannahay culamaa tahay oo ahaa in dursa loo sameeyo maamul maxaa intaasi dib u riday muddadaasi sanadka ku dhow waan idinku tallaabo ehm, maxamed kaabahow ma ahan inay dursalax maamulaa tahay waxaan ka hadlaynaa dhismihii degmada galbeed golaheeda deegaanka la dhisay in isbedel uu yimaado camal la dardargeliya kii horoo jiray meesha dursalax waxay leedahay maamul waxay leedahay kala dambeyn waxaa joga booliis ma ahan inaan maamul waa gartay marka bal dhanka wasaaradda arrimaha gudaha iyada xiriirka aad la iyo arrimahan gobolka degmada ka jira ma u taasi waa xab wasaaradeed oo dawli ah musaalaxna dhibaato ka jirta anagu ma ogin cidda sheegaysana iyaday gaab u noqonaysaa laakiin maamulkii musaalaxda waa shaqaynaya in maamul loo dhisana beesha dadka degan baan isku hagaag marka haddii aan arrimahaasi kasoo gudubno oon bal waxaad inaga warbixisaa dhanka degmada galgudub iyada waxaa ka wadeen arrimo horumarineed oo ay kamid yihiin dardargelin maamulkii ay qaabkaad u ku aadan sida saldhigyadii booliska iyo canshuurihii ay wargeliseen iyo weliba adeegyadii bulshada arrimahaasi halkay idiin marayaan intii la dhisay maamulka degmadu waxaan filayaa in wax badan balaaran la qabtay degmada herada u socotaa sidii amniga ku shaqeyn lahaa ku qeybeysan lahaa waa lagu tala jiraa way bilaabatay sidii horumarka kale ku shaqeyn lahaa waa wax lagu baakacayo iyo galbudug ilaa garaacad siduu ku shaqayn lahaa oo buntland ama keyraha looga dhigi lahaa runtii barnaamijyadaasi wax hirgalay iyo wax hadda bilaaban raba sida isugu jiran marka guddan ugu dambeyntu maxay tahay bal